أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه ikhwati lislaam waxaynu maraynaa xidhmadii lix iyo kontonaad waxay ku saabsan tahay ruux ilmo yar oo aan qaangaad ahayn haddii lagu tukanayo salaatulmeyt ilmo yaro hadduu dhinto in lagu tukadaa waa waajib qofka muslimka ah inuu ku tukado waa waajib waajibnimadaasina waa fardu kifaaya laydhaa haddii hal qof ku tukada inta kale dhan muslimiinta ah waa ka dhacaya waajibnimadaasu marka qofkii weynaan marka lagu tukanayo waan ka hadalnay iyo ducooyinkii loo aqriyayey iyo sidii loogu tukanayay qofkii yaraa marka uu tuka markii lagu tukanayo ducadii la aqriyayey inta kaleo dhan waa iskaga mid oo faatixadii iyo salligii nebiga oo iskaga mid labada takbiiradood ee hore dhexdooda takbiirta saddexaad markaad u ducaynayso ilmaha yar sidana nebigeenu ugu duceeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh adducaau lilfarad farad sidiisa waxaa la yidhaha ceelalyada ama ruuxa uga sii horeeyo xoolaha darka uga sii horeeyo iyo biyaha ee usii diyaariyo biyaha ayaa ceelalyo la yidhaahdaa af soomaaliga marka ilmaha yar ceelalyaa loo bixiyey waalidiintiisa ayuu ceelalyo u yahay oo shafaaco qaadu noqonaya inshaa allahu tacaala qiyaamaha oo darka jannada uga sii horeynayaa iyo xawdka sidaasaa markaa loo yidhaahdaa waa farad baa la yidhaahdaa faradkuna waxa weeyaan ceelalyo oo ta-a farad adducaau lilfaradi fi salaati calayhi ilmaha yaroo ceelalyada ah oo kuu shafeecaya insha allahu tacaala isagoon qaan gaadhin dhintay salaadii lagu tukanayay ducadii loo ducayn lahaa markaa ducadiisa koowaad waxaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uu odhan jiray allahuma acid allahuma acidhu min cadaabi alqabri allahuma allahayow acidhu ka badbaadi min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ilaahw ka badbaadi oo ilmaha yarumiyo cadaab leeyahay ilaahay dee addoonkiisa siduu doonaabuu uga go-aan qaadan karaa wain qaala hadduu yidhaahdo waxaa u bannaan inuu yidhaahdo haddii kale allaahuma ajcalhu faratan wadukhran liwaalidayhi washafiican mujaaba allaahuma haqil bihi mawaasiinahumaa waacdim bihi ujuurahumaa waalxiqhu bisaalixi lmu'miniin wajcalhu min kafaalati ibraahiim waqihi biraxmatika عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اغفر اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان انتهى إلى أهلنا فحسن كسي وعن waxaa kaloo u bannaan inuu yidhaahdo allaahuma ajcalhu lanaa farata wa salafaa wa intaa yar hadduu ku koobsadana ka ansaxaysa allaahuma ajcalhu faratan ilaahow ceelalyo ka yeel wadukhran kayd ka yeel liwaalidayhi labadiisa waalid kayd kasii horeeyay intifaacsadaan hadhow uga dhig wa shafiican mujaaban ergo la aqbalo oo la ajiibo ilaahow ka yeel allaahuma haqil bihi mawaasiinahuma ilaahayow labadi labadiisii waalid miisaanka xasanaadkooda ku cuslay oo miisaanka xasanaadka u saar ilmaha yar miisaanka xasanaadka ugu dar wa acdim bihi ujuurahuma labadiisii waalid abaalmarinta aada siinayso ku quwey oo ku weyne oo abaal badan sababtiisa ku sii waalxiqhu bisaalixi almu'miniina allahayow waxaad gaadhsiisaa mu'miniintii naga horreysay ee saalixiintii halkaad marisay mari oo qof aad ka raali noqotay ilaahayow ilmahan ka yeel wajcalhu fii kafaalati ibraahiim addoomaha mu'miniinta ubadkooda yaryar iyo kuwa kale ilaahay uu saamaxaba nebiyullaahi ibraahim ayaa xanaaneeya oo ilaah jala jalaaluhu uu u geeyaa waa si aynu maqlaynay markii micraajka nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu nebiyullaahi ibraahim kula kulmay samaawaadka sare isaga oo caruur badani ay hareertiisa joogaan waqihi allahayow ilmaha kan ka badbaadi biraxmatika naxariistaada ku badbaadi oo cadaabaljaxiimi jaxiimka cadaabkiisa ilaahayow ka badbaadi ilmahan yar wa abdilhu daaran khayran min daalihi daarihi ilaahay ow daartan uu ka galbadoo ka tegay daar ka fiican gey oo ugu bedel wa ahlan khayran min ahlihi ehelkan uu ka tegay ehelka khayr badanna agtooda gey oo ugu bedel allaahuma kfir liaslaafina allahay ow dadka iyagii hore u dembi dhaaf wa afraatina kuwii naga horeeyey ee ceelalyadan noo ahaana u dembi dhaaf waman sabaqanaa biliimaan intii iimaanka nooga sii horeysay oo hortayo iimaanka qaadatayna ilaahay uu dembi dhaaf intaa haddii aad ku ducayso marka ilmaha yar salaadiisa aad tukanayso janaasada axsan fa axsan waxaa kalood odhan kartaa oo keliya allahuma ajcalhu lanaa farata ilaahay ow ceelalya nooga yeel wa salafa horseed nooga yeel wa ajraa ilaahay ou abaal iyo ajri nooga yeel xidhmadii toddobiyo kontonaad waxaanay ku saabsan tahay ducaa atacziya ruuxii laga wafaaday ee laga dhintay in loo tacsiyeeyo ayaa la sunneeyey ducaana loo aqriyayaa waxaana lagu odhanayaa ina ina lilahi maa akhad ina lilahi maa akhad walahu maa acطaa wakulu shayin cindahu biajalin musamaa faltasbir waltaxtasib intaasaad ku odhanaysaa ruuxii laga wafaaday oo macnaheedu muxuu yahay ina lilaahi maa akhad waxaan la qaaday ilaah baa iskale waxaanu ilaahay qaatay allah horeba u lahaa walahu maa actaa waxaanuu bixinayana allunba iskale wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa shay kastana ilaahay agtiisa muddo magacaaban baa uga qoran faltasbir sabir yeelo waltaxtasib ajrina ilaahay kaga dalab oo ha walaacinoo ha argagixine ilaahay abaalmarin ka sug oo sabirka ilaahay abaalka ku badiyaaye sabir ha ilaabin saasaa lagu odhanaya qofkii laga dhintay wain qaala haddii uu yidhaahdo ruuxan wax tacsiyeynayaana hadduu kaloo yidhaahdo acdama allahu ajrak wa axsana cazaa'ak wagafara limayitik intaa haddii uu raaciyana way ka sii wacan tahay oo macnaheedu yahay allaahumma allahumma acdim اللهم أعظم أعظم اللهم أجرك أعظم اللهم أجرك أعظم هوينيو الله إلهي أجرك أبالكاغ إلهي هوينيو وأحسن عزاءك tacsiyadaadana ilaahay ha hawacneeyo wagafara limayitika maydka kaa dhintayna ilaahay ha u dembi dhaafo intaa haddii aada ku dartana fa xasanun ka sii wacan xidhmadii sideed iyo kontonaad waxay ku saabsan tahay adducaau cinda idkhaali lmayiti alqabra marka ruuxii dhintay qabriga la dhigayo oo dhinaca dhulka loo dhigayo waxaa la odhanayaa bismi illaahi wacalaa millati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bismi illaahi magaca ilaahay wa calaa millati rasuuli illaahi iyo diintii rasuulka ilaahay ayaad odhanaysaa dabacnaa ebaan wadacnaa mayitana baa uqadaran saasaa lagu dhigayaayo dikrigaasaa meydka lagu aasaya xidmadii sagaal iyo kontonaad waxay ku saabsan tahay adducaau bacda dafni lmayiti marka meydkii ciidda lagu rogo ee xabaashii la buuxiyo waxaa loogu ducaynaya allaahuma kfir lahu allaahuma habbithu ilaahayow u dambi dhaaf ilaahayow ku sug xaqa iyo tawxiidka iyo ashahaadada ilaahow carabkiisa sababto ay tahay hadda ayaa la su-aalayaa oo labadii malag ee aada adkaa u imanayaan ilaahayow carabkiisa iimaanka iyo tawxiidka ku adkee ayaa loogu duceeya xidhmadii lixdanaad ducaau ziyaaratu lqubuur qabri haddii aad tegayso oo weliba dee raggun u bannaan oo aan dumarka rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh uga naxariistay ragga ziyaarada qubuurta inay soo ziyaartaan loo sharciyeeyey marka haddii qubuurta la ziyaaranayana in loo soo duceeyo weeyaan in lagu fitnoobo oo ilaah jala jalaaluhu shareecadiisa laga gudbo oo amwaada iyo dadka dhintay la tuugo oo la baryo iyagii oo duco u baahan in iyagii la baryo ma banaana arrinkaasina wuxuu dhaawac ku noqonayaa qofka islaamnimadiisa iyo caqiidadiisa ilaahay cid aan ahaynna wax lama moodo lama baryo qubuurtuna waxba ma haystaan waa addoommo ilaahay waxay ku sugan yihiinna war kama hayno afii cadaabin am fii naciimin inagu garan mayno intii diintu inooga sii warantay in ay jannada gelayaan oo mubashiriin ay ahaayeen mooyaane inta kale oo dhan waxay ku eedan yihiin allun baa yaqaan markaa muslimka maanta nool waxay uga baahan yihiin inay usoo duceeyaan baa muslimka maanta nool baa looga baahan yahay oo kan dhintay isagu maanta duco ma haysto qofka mu'minka ee imaahlul iimaankaana waxaa waxa weeye dabcigiisa sida ilaahay kaga waramay inay yidhaahdaan rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan yow annaga nasaamax waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan iyo walaalaha yagii nooga horeeyey iimaanka iyo islaamnimada haadihi hiya sunnatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkeenna muxameda sunnadiisu sidaasay ahayd ee kuma jirin in qubuur wax la moodo oo lagu dawaafo oo dan badan lagu seego oo ilaahay sokadii la baryo oo nadar loo galo waxyaalahaasoo dhanu shareecadeenna kuma jiraan waa waxyaalihii diintu ay inaga xoraysay bay ahaayeen cahdaljaahili buu ahaa waxyaalaha qubuurta la weydiisanayaana shareecada kuma bannaana sidaa ilaahay haynagu qanciyo subxaanahu wa tacaala oo shirkigu siyaabo sahlan buu dadka usoo galaaye ilaahay shirkiga haynaga badbaadiye subxaanahu marka qubuurta la tago waa loo duceeyaa waa la salaamaa sidanaana la yeelaa sidii rasuulku yeelay weeyaan salawaatu ullaahi wasalaamu calayh si ka duwan ninkii yeelaa waa nin markaa rasuulkii waxbuu khayaameeyey kolkaale calaa lisaani alxaal oo rasuulkiibaa arrimaha qaarkood iyagoo qabyaa ka tegay aaminsan weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam qubuurta la siyaarto waa ogaa sidii uu u ziyaartay si aan ahayn ninkii ula yimaadana fa huwa mubtadicun xadiidkanaan soo wadana muslim baa warinaya allah assalaamu calaykum ahla diyaar min almu'miniina waalmuslimiin inaa in shaa allahu bikum laaxiquun wayarxamu allahu almustaqdimiina mina waalmustakhiriin as'alu allaha lana walakum alcaafiya inta ducada qubuurta markay dul marayaan akhriyaa way yar tahay bay ila tahay sababta oo ah in badan baa sunnadii rasuulku la ilaabay oo boodhku fuulay oo dhaqankiisii laga fogaaday marka qubuurta aada ag marayso ama aada u qastiday inaad soo ziyaaratood soo booqato qubuurta ziyaarta baa la yidhi iimaanka iimaan baa laga helaa oo khashya laga helaa oo waxaa lagu garanayaa bini aadmigu halkay ku dambeynayaan bay kuu waxyoonayaan oy kuu sheegayaan marka aada tagtana sidanaa loo salaamayaa qubuurta assalaamu calaykum ahla diyaar nabadgelyo korkiina ha ahaato reerka daarahan deganow oo min almu'miniina waalmuslimiin mu'miniin iyo muslimiin balahow nabadgelya korkiina ha ahaato wa innaa inshaa allahu bikum laaxiquun annana jeeray ahaataba inshaa allahu waydin daba soconnaa waydin soo haleelaynaa marka insha allahu daasi shaki ma tilmaamayse waa tabaruk weeyaan wayarxamu allahu almustaqdimiin ilaahay dadkii horreeyey ha u naxariisto oo minaa muslimiinta muslimiintayada kamida iyo muminiinta mu'miniintayada waalmustakhiriin kuwa gadaal dambe yimaadana allaha u naxariisto as'alu llaha lanaa rabbi waxaan tuugayaa waxaan bar rabbi tuugayaa oo aan ilaahay baryayaa idinka iyo annagaba idiin baryayaa alcaafiyata saamaxaad iyo cafi ayaan ilaahay weydiisanayaa idinka iyo annagaba waan u weydiinayaa saamaxaad intaasaa lagu salaamaa oo loogu duceeyaa qubuuraha marka la dul marayo ee la ag marayo qubuurta inaad ku joogsataa ma banaana dhagaxeeda inaad ku fadhiisataa ma banaana in lagu saxaroodaa ma banaana in guryo laga dul dhistaa ma banaana in dhinacooda loo tukadaa ma banaana in dhexdooda lagu tukadaa ma banaana saas weeyaan shareecada xidhmadii kow iyo lixdanaad ducaau riyaax marka dabaylo ay soo kacayaan ama siigo aad dareento iyo dabaylo waa laga ducaystaa sidanaa loo ducaystaa allahuma inii as'aluka khayraha wa acuudu bika min shariha sida aynu nidhaahno inagu alif alif iyo cali baad joogaiyo sheekooyinkaasi waa khuraafa weeyaan shiicada waa odhan jirtay cali baa jooga cali baa joogo cali calibayde waxay u muudayaan inuu wax waliba adduunyadoo dhani ay ilaah u haysato oo caynkaasoo oo kaleo shiicada waxaa aaminsane inagu cali baa jooga iyo sheekadaa odhan mayno e. sunnihii rasuulkeena moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaynu yeelaynaayo waxaynu ku ducaysanaynaa marka dabayla ay soo kacaan allahuma inii asaluka khayraha allahayow dabaysha khayrkeedaan ku su-aashay wa acuudu bika min shariha ilaahayow sharkeedana waan kaa magan galay intaa waad odhan kartaa waxaa kaloo kuu bannaan inaad tidhaahdo allahuma inii asaluka khayraha wa khayra maa fiiha wa khayra maa ursil ursilta bihi wa acuudu bika min shariha wa shari maa fiiha wa shari ursi maa ursilat bihi وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر وشر من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به intaasaad ku ducaysanaysa haddaad doonto macnaheeduna wuxuu yahay allahuma inii asaluka khayraha allahayow siigadan iyo dabayshan wixii khayrkeeda ah baan ku su-aashay wa acuudu wa khayra maa fiiha khayrka ku jira ee dhex socdaan kuweydiistay uu ku weydiistay wa khayra maa ursilat bihi khayrka lala soo diray ayaan ku weydiistay wa acuudu bika min shariha allah allahayow sharkeedaan kaa magan galay wa shara maa fiiha sharka dhex socdaan kaa magan galay wa shari maa ursilat fi bihi sharka la socdee lagu soo diray ayaan kaa magan galay intaad inaad ku ducaysato ayaa iyana kuu banaan bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaas soo wada wariyey waa xidhmadii labiyo lixdanaad ducaau ducaau racdi onkodka marka aada maqasho roobka hanqadhkiisa kolkaad maqasho inaad ducaysataa kuu badnaan sida rasuulkeenu yeelayna weeyaan waxaad odhanaysaa subxaana aladii yusabixu alracdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifatihi intaas waa ducada onkodka subxaana aladii allaa nasahan aladii allahaasoo yusabixu alracdu onkodku uu tasbiixsanayo bixamdihi isagoo ilaahay u mahadnaqayo mahad ilaahay ku daraya waalmalaa'ikatu malaa'igtuna kaa-inatun ay ku sugnaatay min khiifatihi cabsi ilaahay malaa'igta ilaaha malaa'igtuna ka cabsanayso onkodkuna u tasbiixsanayo ilaahaasaa nasahan intaa inaad tidhaahdo ayaa kuu cibaado ah ducadii saddex iyo lixdanaad waxay ku saabsan tahay min adciyati alistisqaa'i <clears throat> marka roob la waayo oo roobkii habsaamo oo abaartu ay aada iyo aada u dhaharato hay-adaha adduunyada iyo kuwa deeq baan bixinaa idhaahdo beenaalayaalkaa ee aan deeqba haysanin ee ilaahay wuxuu haystay uun doonaya inay rabbi ku caasiyaan looma hanqaltaago rabbiga deeqda qaybiyaa loo qayshadaa ilaahay baa jalla jalaaluhu roob badan iyo nicmo iyo caafimaadba hayo ina siinayaan inana haddii abaari dhacdo iyo inaan gaalada iyo hay-aadka gaalada ah waxba yaan la hungurayna rabbi deeq deeqdiisa gacan weynaha in la baryoodo ayaa la inoo sameeyey oo gaalo iyo baryadeeda aan ka anafoono oo aan ilaahay keliya jala jalaaluhu wax su-aalano sida loo su-aalanayana rasuulka inoo jideeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ducada aada gaal u yeedhanaysata ilaahay baa kaaga dhow idaa sa'alta fas'al illah wa ida stacanta fastacin billah hadday kollay baryo kuu tahay kolley haddii aada qaylo iyo maxaanku yidhahdaa gurmad raadis hadday kolley aanay kaa fursanaynin alla weyne uun baryada haddii aad maxaan ku idhaha istikaaso iyo kaalmo weydiisan lahaydeen cidna ilaahay oo keliya weydiista gooriya ayaan markaan salaada tukanaynana wa inaga nidhaahna iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin adigoo keliya ayaanu ku caabudaynaa adigoo keliya ayaan gargaar ku weydiisanaynaa markaasaa gaalo intay dadkii ambisayba waxay tidhi dowladaha deeqda bixiya ayaana la yidhaahdaa ilaahay baana deeqla subxaanahu wa tacaala wax allaaliya waxay bixiyaan ma jiraan wax allaaliya waxay tarayaanna ma jiraan hadday wax taransanayaan tooda ayay ku qarsan lahaayeen riyo hadday dublooyihiin dabadoodii ku qarin lahaayeen waxaa lagu ducaysanaya markuu roob ku habsaamo ducooyinkana la akristaa niyad saadiqa baa ilaahay lagu baryaa ilaahay baa kolkaa marqaha ka furaya markaasaa daruuruhuna ay hoorayaan oo ilaahay roob inaga siinaya اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا مريعا نافعا غير ضار caajilan hayra aajil intaa inaad tidhaahdaa kuu bannaan allahuma asqinaa allahayowna waraabi haysan roobna waraabi mugiisan oo waraabiyo ah mariican oo la daaqo mari marii'an oo mar leh naafican oo waxtar leh hayra daarin aan hadimiyo dhib lahayn caajilan noo soo degdega hayra aajilin aan naga dibdhicin ilaahuna sii waxaa kaloo kuu bannaan inaad ilaahay ku barido marka roobku kaa daaho allaahuma akisnaa allaahuma akisnaa allaahuma akisnaa saddex jeer inaad sidaa tiraa ilaahay owna waraabi aad tiraa ilaahu noo soo gurmo waxaa kaloo kuu bannaan اللهم أسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت انت إنا تلاهدانا كوبنان ومعنه يدو يهي اللهم أسقي عبادك الله يو أدومها قصو ورابي وبهائمك ميران كاد أبورتي بهائم تاسو ورابي وانشر رحمتك إله ونحريس تاد واسعي وأحيي بلدك الميت arladan dhimatay oo beledkaagii ah ilaahay ow nolol dib u soo geli inaad ku ducayso ayaa laguu jideeyey weeyaan kaa hore ee allaahuma aqifna bukhaari iyo muslim baa wada warinaya kan dambeetana abu daawuud baa warinaya xadiidkaasuna waa xasan sida uu imaamka albani uu sheegayo fii saxiixi abi daawuud ayuu ku sheegayaa wey ducadii afar iyo lixdanaad ama xidhmadii afar iyo lixdanaad waxay ku saabsan tahay adducaau idaa nazala almatar haddii roobka dhibicdiisii ku bilowdo maxaad ku ducaysanaysaa waxaad odhanaysaa allaahuma sayiban naafica allahuma allahayow ijcal yeel roobkan sayiban mid oo soo da-ah oo hoore hooraya waayahay naafican oo faa faa'iida noole ilaahayow midaan duufaan iyo dhibaato noolahayn oo faa faa'iida noole oo waxtar noole oo aan cudurro noo wadin ilaahay ow nooga yeel ayaad ku ducaysanaysa xidhmadii shan iyo lixdanaad addikru bacda nuzuuli lmatar markii roobka uu soo da-oo qaaday waxaad odhanaysaa nicmada ilaahay baad xasuusanaysaayo waxaad odhan doontaa sida rasuulkeenu bukhaari iyo muslimna ay warinayaan uu sheegay mutirnaa bifadli illaahi raxmatihi mutirna waa naloo shubay oo roobaa noo da-ay oo naloo da-siiyey bifadli illaahi deeq alleh isagoo ah oo raxmatihi iyo naxariis alleh isagoo ah ayaa roobkii noo da-ay oo dadka qaar baa waxay rumaysan yihiin xidig hebel ayaa daya hebel la fadhiistay oo dirirkii ayaa haddii rabbigaa xukumkiisa leeyahay waktigiisii galay oo hebel baa hebel la fadhiistay oo xidig hebel baa xidig hebel maxaanku idhaahdaa weheshaday oo xidiga caynkaasa mutirnaa binawi kada xidig hebel ayaa naloogu da-siiyey bay yidhaahdaan taasuna waa arrimaha waaweyn ee diinka baxa ka mid a in deeqda ilaahay xidiga loo aaneeyo ma banaano waa xidhmadii lix iyo lixdanaad min adciyati istisqaa istisxaa marka roobkii kugu da-o kugu da-o kugu da-o oo meel allaaliya meelaad kala martaanba aaweydaan oo dhulkii wada dhooba noqdo oo roobka idin hafiyo oo beerihii inay idinkaba qurmaan ka baqato oo roobkii ziyaado noqdo waa laga ducaystaa waxaana lagu ducaystaa sida tan bukhaari iyo muslim baana wariyey allahuma xawaalayna walaa calayna allahuma cala alaakaami waadiraabi wa butuuni alawdiyati wa manaabiti ashajari saasaa lagu ducaysanaya allahuma allahayow ijcal xawaalayna allahayow hareerahayaga mari ilaahayow hareerahayaga yeel walaa calayna dushayada maya allahuma laa allahuma allahayow cala alaakaami allahayow gumburaha iyo watiraabi iyo buuraha allahayow nooga yeel ilaahayow gumburaha iyo meelaha taagtaagga iyo buuraha allahayow noogu da-si wa butuuni alawdiyati iyo dooxyada fogfog beerkooda ilaah iyo bartankooda noogu da-sii wa manaabiti shajari meelaha daaqeenka oo xoolaha ay daaqayaan oo geeduhu ka baxaan iyo hawdka allah ayow noogu da-sii sidaasaa roobka looga ducaystaa marka uu kuma shaqeeyo waa xidhmadii toddobiyo lixdanaad waxaana ku saabsan tahay ducaau ru'yati alhilaali labiyo toban bilood ayaa dayaxu soo baxaa sanadkii walba hal maalin hal bishiiba hal mar buu soo baxaa markaa dayax dhashay aada aragto oo dayaxu uu bilow yahay waayahay waxaa lagu ducaynaysaa bisha dhalatay waxaa loogu ducaystaa sidan allahu akbar allahuma ahillahu calayna bilamni waaliimaan wasalaamati waalislaam wاltawfiiqi lima tuxibu rabbana wa watardaa rabbunaa warabuka allahu sidaasaa la yidhaahdaa tirmidi baa xadiidkaa warinaya iyo daarami sheekha laydhaah baa warinaya wandur saxiixa atirmidiy kitaabka tirmidi layidhaah saxiixiisa ayaad ka eegi doontaa waxay tahay macnaheedu allahu akbar ilaahay baa weyn allaahuma ahillahu calayna allahayow noogu dhalataa bishu bilamni ilaahayow amni noogu dhalataa waaliimaani iimaan noogu bilataa wasalaami nabadgelyo noogu bilataa walislaami islaamnimo noogu bilataa watawfiiqi limaa tuxibu rabbana rabbanaa watardaa inagoodna waafajisay noogu bilataa intaad ka raali tahee jeceshahay allahayow adigoodna waafajiyay noo bilataa rabbunaa dayax yahow rabbigaa rabbunaa rabbigayo heedhe wa rabbuka iyo rabbigaaguba allahu waa alle dayaxaad markaa hadalkii loo celinaya rabbunaa rabbigayo dayax yahow wa rabbuka adiga rabbigaa hilaali ahow allahu alle ayaanu wada leenahayo dayax yahow iyo aniguba isku allaynu nahay wey xidmadii sideed iyo lixdanaad waxay ku saabsan tahay adducaawu cinda iftaari saa'im marka qof mu'min ahoo soomanaa uu doonayo inuu afuro oo waktiyada ducada la ajiibayaan loo daymo la-aanin qofka muuminkaee soomanaa ama sunnaha soomanaado ama faradba ha soo manaado ee marka uu afuri rabo waa inuu ducaystaa oo xilliyada ducada la aqbalo jaaniska qofka mu'minkii waa inuu ka faa'idaystaa wuxuu marka hore odhanayaa goorta mu'minku afuro dhahaba adama-u wabtallat alcuruuqu wahabata alajru in shaa allah dhahaba adama-u haraadkii waa tegey wabtallat alcuruuqu xididadiina waa radeen oo waa qoyeen waa markii dee aada afurtay wa habata alajru in shaa allah anigu dadaalaye abaalkiina waxaan ilaahay ka rajaynayaa in la ii qoray oo ii sugnaaday waxaa kalood odhanaysaa allahuma inii asaluka biraxmatik allah alatii wasicat kula shay an takfira lii intaana waad ku ducaysanaysaa allahuma allahayow inii as'aluka biraxmatika waxaan ku su su'aalan naxariistaada allatii wasicat kulla shay naxariistaada wax walba ka ballaadhan ayaan kugu su-aalanayaa aan ku weydiistay an takfira lii naxariistaada waasaca allahay oo waxaan kugu su-aashay inaad isaamaxdo dembigayga dhaafto waa xidhmadii sagaal iyo lixdanaad waxaana ku saabsan tahay adducaau qabla acaam markaad cunto cunto raashin markaad cunto calaf markaad cunto ee aada ka faraxalato waxaad odhanaysaa ama cuntadii aada bilaabayso idaa akala axadukum طacaaman hadduu axad idinka midii cunto iyo u hollado oo caraf iyo wuxuu cuno uu helo falyaqul bismi illaah ha ku bilaabo bismi illaahi fa in nasiya haddii uu ilaabo ilan waa basharo waa la ilaabaaye bisimkii haddaanu ku bilaabin fii awalihi bilowgii cuntada hadduu bisinka ka ilaabo falyaqul bismi illah ha yidhaahdo bismi illaahi fii awalihi wa aakhirihi marka uu xasuusto intuu hawshii ku jiro hadduu xasuusto ha yidhaahdo bismi illaahi awalihi wa aakhirihi magaca alleh ayaan u qabtay intii hore iyo inta dambaba ha yidhaahdo sidaasaa rasuulkeenna laga wariyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo xadiidkan abu daawuud iyo tirmidi ayaa warinaya weeyaan man acamahu allahu acaama ninka ilaahay raashin quudiyo oo ilaahay raashin siiyo falyaqul ha yidhaahdo allaahuma baarik lanaa fiihi ilaahay ow arsaaqdanaadna siisay noo barakay wa acimnaa khayran minhu intani waa nagu tagtayba e allahayow in kaloo ka khayr badanna noo ziyaadi oo nagu quudi waman saqaahu allahu labanan axadka iyo ruuxa ilaahay caano ku waraabiyo oo nicmada caanaha laydhaa ilaahay uu siiyo falyaqul ha yidhaahdo allaahumma baarik lanaa fiihi wasidnaa minhu ilaahayow noo barakee oo noo ziyaadi halkaa cilmi badan baa ku jira ikhwaanadayow cuntooyinka kale oo dhan waxaa lagu ducaystaa oo aynu arkaynay wa atcimnaa khayran minhu allahayow wax ka khayr badanna sii laakiin caanaha maxaa la yidhi wasidnaa minhu ilaahay ow noo siyaadi marka halkaa waxaan ka fahmnay raashin la cuno iyo wax la cabo oo caanaha ka baraka badan oo ilaahay la weydiisan lahaa inaanu ifka oolayn ayaynu xadiidkaa kala soo dhexbaxnay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam acuudu billaahi min ashaydaani arajiim waa xidhmadii toddobaatanaad waxayna ku saabsan tahay adducaau cinda alfaraaqi min alطacaam markaad faraha leefleefto ee aada dheragto ee nicmadii ilaahay aada ka dheragto waa inaad ducaysataa waxaad odhanaysaa kolka alxamdu lilaahi aladii acamanii hada warazaqaniihi min hayri xawlin minii walaa quwa allahu akbar waa addoonnimo dhammaystiran iyo ictiraaf ilaahiya qofka muuminkii goorya ayaan tallaabaduu qaaday iyo hadalkuu ku hadlayo ilaahay jala jalaaluhu awoodiisa iyo cadamadiisa iyo hufnaantiisa uu ku cadaynayo wey muxuu odhanayaa ninkii dhargey inuu iska daacdaaciyo oo kibro oo dadka ku maxaanku idhaahdaa qooqa ma aha oo oo keliyaha qabsada maaha waa inuu yidhaahdo alxamdu lilah mahadalla iska leh oo mahadnaqaasi tii hore kuu oolayd buu kuu dabrayaa nicmadii hore dabarkeeda weeyaan oo kaa lumi mayso ta dambana waxa weeyaan soo qabashadeeda iyo jilaabkeeda weeyaan mahadnaqu lain shakartum laasiidanakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid alxamdu lilah mahadalla iskale aladii allihii oo acamanii iquudiyey haada arsaaqdan iyo cuntadan isiiye warasaqaniihi ee igu arsaaqay oo i arsaaqay min gayri xawlin minii anigoon xeelad lahayn walaa quwatin awood weyna aan lahayn ilaaha i arsaaqaya nicmada wanaagsani siiye ayaanu mahad celinaya waxaa kaloo kuu banaan inaad tidhaahdo allahuma alxamdu lilah xamda kaiira alxamdu lilahi xamda kaiira طayiba mubaaraka fiih hayra mukfiyin walaa muwadacin walaa mustagniya canhu rabbanaa ma sha allah alxamdu lilah mahadalla iskale xamdan kahiiran tayiba mahad badan oo wanaagsan mubaarakan fiihi oo barake lagu daray ayaan ilaahay u mahad celinaya hayra makfiyin intan ku qanci maayo kuma kaaftoomayo intanaa igu filaatay oo ilaahay aan kaga maarmay ma aan lihi walaa muwaddacin mid wadeecaynaya oo nabadgelyeynaya oo deeqdii ilaahay oo dhan wixii kale nabadgelya odhanaya oo ka maarmayna maanihi walaa mustagniyan canhu rabbana rabbigayga wayna nin ka kaaftoomay isu dhigi maayo maanihi ilaahay gooriya ayaan waan u baahnahay weeye oo intan yaru nimay kibriso oo rabbi ilow siiso oo ilaahay garan waaya maanihi nicmada ilaahay ku kibri maayo oo ilaahay ku ilaabi maayo oo deeqdiisa badan kaga kaaftoomi maayo ee mahad baan ilaahay u celinayaa in kaloo badanna waan ka sugaya waa xidhmadii ko iyo toddobaatanaadna waxay ku saabsan tahay ducaau dayfi lisaaxibi acaami hadduu nin martiyo reer ama ruux martiyo oo si wanaagsan loo sooriyeeyo oo loo hagar baxo intii la hayay wax laga siiyo marka uu calfado waa inuu duceeyaa wuxuu ku ducaynayaa sidan اللهم بارك لهم فيma رزqتهم واغfir لهم وارحمهم intaasaad ugu ducayn maxay ku yeelay intaasaa iyana wax ugu filan allahuma baarik lahum allahayow reerkani marti sooray barakee fiimaa razaqtahum wixii aada ku arsaaqdiye adduunkaad siisay allahayow u barakee wakfir lahum reerkan allahayow saamax warxamhum ilaahayow naxariistaada waasaca wax ka sii ayaad ugu ducaynaysaa ninkii ku marti sooray markaa martisooryada dee ila nin baahan oo keliya lama martisooro ama nin safare mararka qaarkood baabade si maxaanku dhaha ixtiraam le oo sharafi ku jirta dadka la eh, saaxiibada isu casuumaan markaa ninkii la casuumo laftiisa waa inuu duceeya inuu iska maxaanku idhahdaa waan iska soo matajinaya haddaan qaad la isiinaynayo eh, maxaanku idhahdaa maxaad waxaan iisiiseen haddaydinan qaad iigu daraynayo kibradda caynkaas oo kale iyo garasho xumadaas ma fiicna qofku marti qaaday oo ku xasuustay oo khalqiga intaa la eg kaa soo sooray oo kelidaa ku yeedhay haddana ihaane iyo in kale kusoo dar iyo maxaanku luqluqii keen iyo maxaanku idhaha waxyaalaha maanta ay caadaysatay waa wax laga fiican yahay oo dhaqankeenu aanu ahaan jirin weeyaan diintuna aanay ina faraynin oo mar kastoo damiirku dhinto ama madoobaado ayaa hadallo noocaas oo kale kalaha oo abaalka dar ah oo aflagaado ah oo haddaanu kuba casuumi lahayn aflagaadadaasi aanay sooba gaari lahayn oo bal maxaad u dhigtay ninka intuu xoolihiisii kuu bisleeyey oo ku casuumay oo khalqiga intaa le-e kaa dhex soocday magacaaga kuugu yeedhay sharafta leh xoolihiisiiy maxaan ku idhahdaa adduunkiisiina kuu loogay maxaad intaa u dhigtay ee xurmo ah marka ruux ku marti qaado saasaa la yeelaa xidhmadii labayo toddobaatanaad adducaau liman saqaahu aw idaa araada dalika haddii axad ku waraabiyo ama biyo kuu soo sidiyo ama waxaad cabto kuu soo sido maxaad ugu ducaynaysaa waxaa la odhanayaa qofkii biyaha kuu soo waday ama ku waraabiyey allaahuma acim man acamana wa asqi man saqaana ilaahayow ciddii na siisa eena raashimise adiguna raashimiyo wax sii allahayow qaco qofkiina waraabiyo adiguna waraabi imaam muslim ayaa xadiidkaa hore warinaya xadiidkan dambe kii horena isna waxaa warinaya muslim laftiisaa warinaya kan ducada qofka martida ah ee wax cunay uu ku ducaynayana muslim baa isna warinayey kaa ka sii horeeyeyna imaam bukhaari baa warinayey xidhmadii saddex iyo toddobaatanaad adducaau idaa aftara cinda ahli ahli beytin nin baa soomanaa isagoo sooman buu reer agtooda ku afuray ama reerkiibuu xoolahoodii ku afuray reer baa afuriyey oo soomkiisii uu ku afuray siiyey ninkaa la afuriyey waxaa xaq loogu leeyahay sunno oo nebigeenu inoo jideeyey inuu duceeyo ducadana uu weliba ku duceeyo hadduu garanayo allahu waxaad odhanaysaa aftara cindakum asaa'imuun waakala acaamukum alabraar wasallat calaykum almalaa'ika imaam waxaa warinaya abu daawuud iyo ibnu maajah iyo nasaa ayaa xadiidkaa soo wada saaray waxaana saxiix yeelay alcalaamata albani fii saxiix abi daawuud ayuu ku saxiix yeelay aftara cindakum asaa'imuun inta sooman agtiina ha ku afuraan ajri badan baa ku jira ruux sooman inaad afuriso ajrigiisoo kalea kuugu jira marka wuxuu kuugu ducaynayaa soom aanad soomin ajrigiisa maalin walba inaad iska qaadato mid lamid ah oo qofkii aada furisayna waxba laga nuqsaaminaynin isaga loo dhammaystirayo adigana deeq kalala ilaahay ku siin doono marka waa duco qaali o in soomani gooriya ayaan ha isku kiin hallayso oo agtiina ha kusoo afur doonato afuriya oo waxaa ku afurisaana hawaayina nin sooman oo afurisaana ilaahay idinma seejiyo wa akala tacaamukum alabraar dadka baariyaalka ilaahay u bixiyey ahlalbiri kuwa ilaahay yidhaahdo oo waxtarkooda ajriga laga helo cuntadiina mar walba ilaahay ha kusoo beego sababtoo ah nin baariyo ilaahay u baariya markuu cuntadaada cuno intaa raashinkaaga uu ku tamarinayo oo dhan ajriga iyo camalkuu sameeyo mid lamid a adigana ilaahay kusiin doona insha allah wasallat calaykum lmalaaika malaaigta rabbi ee aan dembiga lahaynu ha idin ducayeyso saasaa loogu duceeya aftara cindakum saa'imuun waakala طacaamukum labraar wasallat calaykum lmalaaika inaad intaa ugu ducayso weeyaan qofkii agtiisa aada ku afurtay ee afurka ku siiyey waa xidhmadii afar iyo toddobaatanaad waxaanay ku saabsan tahay ducaau siyaami ducaau saaimi idaa xadara acaama walam yuftir ninkii saaimka ahaa muxuu ku ducaysanayaa hadday goobtii cuntada uu yimaado asaanu weli afurin weli buu afurin cuntadiina waa soo gaadhay muxuu odhanayaa waxaa looga jeedaa markaa masaladan nin sooman baa jira dabadeedna cuntaa loogu yeedhay waktigii la afuri lahaana ma joogo waa inuu qofkii casuumay raacaa oo meeshii cuntada laga cunayay uu tagaa oo intaa la cunayo dadka uu duceeyaa sidaa weeyaanoo ninkii haddii loo yeedho waa inuu qofkii soomanaa dadkii raacaa hadduu soomkaasi dee suu muakada yahay ama uu waajib yahay jebin maayo haddii kalena sunnaha inuu jebiyo way u bannaan tahay markaa qofkii haddii aanu sunnihii inuu jabiyo ama soomkii aanu jabin karaynin qofkii walaalkii ahaay oo marti qaaday waa inuu ajiibaa una duceeya markuu meesha wax lagu cunayo tago idaa duciya axadukum haddii axadkiin loo yeedho falyujib haddii martiqaad loo fidiyo yuu-iinyo odhanoo garabka ruxine ha raaco fa in kaana saa'iman hadduu sooman yahayna fal falyusalli ha duceeyo wa in kaana muftiran hadduu ruux aan soomanayn uu yahoo muftir yahayna falyacam raashinkii ha cuno oo waxa ka dhadhamiyo wamacnaa macnaheeda falyusalli aanku yidhi ereyga falyusalli wuxuu la macno yahay ey falyadcu ha duceeya bay la macno tahay oo aniga xagga hore kugu soo sheegay waa xidhmadii shan iyo toddobaatanaad waxay ku saabsan tahay maa yaquulu saa'imu idaa idaa saabahu axadun ninkii soomanaa haddii ruux ku aflagaadoodo adigina aada sooman tahay maxaad odhanaysaa waxaa qofkaa saa'imina odhanayaa caytami maayoe innii saa'imun niyo waa soomanahay innii saa'imun waan soomanahay ha yidhaahdo oo ha ka afaysto ha ka adkaysto cayda iyo aflagaadada iyo caytamin adducaau cinda ru'yati baakuurati samar haddii xilligii cusbaa iyo amadkii hadduu soo go-o oo midhihii soo go-aan oo haruurkii soo go-o oo gelaydii soo go-do oo zabankii cusbaa midhihiisii ay soo bislaadaan midhahaa cusub waa lagu ducaystaa waxaana la odhanayaa sida rasuulkeenna ka sugnaatoo muslim warinayo allaahuma baarik lanaa fii himaarina wabaarik lanaa fii mi madiinatina wabaarik lanaa fii saacina wabaarik lanaa fii muddina marka inaad ilaahay barako weydiisato walow wuxuu badnaaninba hadduu doono e inaad barakada kasii qaado oo wax yaro liito aan naf lahayn baa sanadkan beertii iiga soo go-ay oo abaalkadar ka muuqdo inaad ku dhawaaqdo ma aha waa inaad ilaahay mahaddiisa aada u naqdaa isagana barako weydiisataa rabbi jala jalaaluh allahuma baarik lanaa fii simaarina ilaahay ow midhaha noo barakee wabaarik lanaa fii madiinatina ilaahay ow magaalada iyada noo barake wabaarik lanaa fii saacina ilaahay ow galaanka noo barake wabaarik lanaa fii muddina ilaahw dheglada noo barake dheglayda aan wax ku miisaamanaynana ilaahu noo barake muslim baa xadiidkaa wariyey wey waa ducadii toddobiyo toddobaatanaad markaa mudku waa baabacooyinku intay qaadaan baabacada iyo dheglaydaa isleeg toddobiyo toddobaatan waa xidhmadiiyo fadhigii toddobiyo toddobaatanaad ducaau lcutaasi ninku haddii u hindhisoodo qof muslimabaa hindhisooday waa inuu ducaystaa isna loo duceeyaa muxuu odhanayaa qofkii hindhisooday idaa catasa axadukum axad idinka ka midii hadduu hindhisoodo falyaqul alxamdu lilah ha yidhaahdo alxamdu lilah walyaqul lahu akuuhu qofka alxamdu yidhi hadduu ruux kale ag fadhiyo ha u yidhaahdo aw saaxibuhu ama saaxiibkii ha yidhaahdo yarxamuka allah ruuxii markuu hindhisoodo ruuxaa hindhisooday alxamdulilah ha yidhaahdo waliyaqul lahu akuuhu aw saaxibuh ama walaalka ag fadhiya ama saaxiibka ag fadhiyana ha yidhaahdo yarxamuka allah ha kuu naxariisto fa qaala lahu markuu qofkan muuminkii ag fadhiyay ku yidhaahdo yarxamuka allah allaha kuu naxariista goorta la yidhaahdo ninkii hindisoodayna falyaqul ha soo noqdo haddana hadalkii ha ku soo noqdo kaasi oo ha yidhaahdo yahdiikum allah wayuslix baalakum allaha idin hanuuniyo arrimihiinana allaha isu toosiyo allaha idin toos toosiyo xaaladaha allaha idin qurxiyo o idin hagaajiyo isna intaa haddana ha yidhaahdo marka macnaheedu waxa weeye qofkii inuu hindhisooday kasoo qaad alxamdu lilaahi buu odhan kii ag fadhiyeyna yarxamuka allah buu odhan isagii hindhisooday ha soo noqdo haddana ha idhaahdo yahdiikum allahu wayaslix baalakum waa fadhigii sideed iyo toddobaatanaad waxaanu ku saabsan yahay maa yuqaalu lilkaafiri idaa catasa faxamid allah nin kaafirood ogtahay baa hindhisooday alxamdu lilaahi buu yidhi maxaad ku odhanaysaa yahdiikum allahu wayaslix baalakum yarxamuka allahu odhan maysid oo dee nin gaalo u ducayn mayside waxaad odhanaysaa yahdiikum allah xaqa allah ha idin tuso wayuslix baalakum iimaankiiyo arrimahana allah ha idin hagaajiyo baalkiina iyo dantiina waa iimaanka ugu weyn waxaa loo baahan yahay allaha ha idin hagaajiyood ugu ducayn waa fadhigii sagaal iyo toddobaatanaad oo isna wuxuu ku ku saabsan yahay adducaau lilmutazawiji nin baa guursaday ama tii koowaad ha guursado ama tii saddexaad iyo tii afraad iyo tii labaad midkuu doonaba ha ahaade mar hadduu guursado waa la hambalyeeyaayo ducadana rasuulka uga sugnaatay salawaatu ullahi wasalaamu calayh baaraka allahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa fii khayr rag iyo dumarba sidaasay isku hambalyeynayaan baaraka allahu laka allaha ku barakeeyo wabaaraka calayka allaha baraka kuu saaro wa jamaca baynakumaa fii khayrin labadiinana ilaahay khayr ha ku kulmiyo waa fadhigii sideetanaad ama xidhmadii sideetanaad waxay ku saabsan tahay ducaau lmutazawiji wa shiraai daabati ninkan mutazawijka ah wuu ducaysanayaa laf ahaantiisu taaso hambalyadii loo marinayay bay ahayd midda tan soo dhowaatayna oon dul joognaana waxay ku saabsan tahay ninkii waa guursaday wuu ducaysanayaa haweentii ayuu ku ducaysanayaa wa shiraai daaba markuu neef iibsado ama daabad iibsadana waa baryootamayaa rabbi buu tuugayaayoo rabbi bari ayuu samaynayaayo sidan buu yeelayaa wuxuu nebigu yidhi idaa tazawaja axadukum imra'atan hadduu axad idinka ka midii haween guursado ow ida ishtaraa khaadiman ama uu ruux shaqaalaha soo kacaysto soo iibsado falyaqul ha yidhaahdo allaahuma inii asaluka khayraha allahayow haweenta khayrkeedaan ku su-aasha wa khayra maa jabaltaha <clears throat> wa khayra maa jabaltaha iyo wixii aada ku dabeecaysay oo khayr ah khayrka ku abuuran ayaan ku weydiisanaya caleyhi korkiisa wa acuudu bika allahyo waxaan kaa magan gelaya min shariha wa shari maa jabaltaha calayhi iyo sharka ku dabeecaysan ee ku abuuran ayaan ilaahw kaa magan gelaya waida ashtaraa baciiran hadduu qofku awr iibsadana falyakud ha qabto bidirwati sanaamihi kuruska baarkiisa u sareeya waayahay sanaamku waa kuruska dirwaduna waa halka u sareysa bidirwati sanaamihi kuruska baarkiisa iyo halka u sarayso gacanta saari qofka neefkaa iibsaday awrkahay falyaqul ha yidhaahdo mithla dalika sidaas oo kale oo allahuma inii asaluka min khayri wa khayri maa jabaltahu calayhi wa acuudu bika min shari wa shari maa jabaltahu calayhi intaas oo dhan xidmadii kow iyo siddeetanaad adducaau qabla ityaani zawj azawjati intaanad u galmoonin haweentaada waa inaad ducaysato oo ilaah jala jalaaluhu aada asmaa'diisa aada ku xirsi xidhato oo ilaah jala jalaaluhu magiciisa weyn aada magan gasho weeye waxaad odhanaysaa sida bukhaari iyo muslimba wariyeen weeyaane bismi illaah galmada waxaad ku bilaabaysaa bismi illah allahuma janibna ashayطaana wajanib ashayطaana maa rasaqtana hadduu markaa ilmo ku calool galo waxa uu u dhow yahay boqol kiiba boqol inuu ilmahaasi baari ilaahayna caabudo adigana kuu dhega nuglaada inuu rabbi kaaga dhigo magaca ilaahay baan cuskaday allahuma janibna ashayطaana ilaahow shayطaanka naga foge wajanib ashayطaana maa rasaqtana ubadkay aad nagu arsaaqdana ilaahow shayطaanka ka dheere intaasaad ku ducaysanaysaa waa xidhmadii labiyo sideetanaado waxay ku saabsan tahay ducaau lghadabi marka aada cadhowto ilan bashar baa tahay inkastoo cadhada qarsada laydho iska ilaaliya haddii uu kaa tanbato waxaad odhanaysaa acuudu billahi min ashaytaani arajiim sidaana bukhaari iyo muslim baa wariyey ducaau man ra'aa mubtalaa ninbaa aafo ku dhacday ninbaa masiibooyin ku dhaceen ninbaa nuqsaan jidhkii kaga dhacday ninbaa nuqsaani caruurtii kaga dhacday nin imtixaaman baad aragto oo dhibaatooyinkaasi haysta markaad qof imtixaaman aragto oo jiraban oo dhibaato haysato markaad aragto waa inaad ilaahay u mahadnaqdaa oo hoos ahaan qofkaa dee dhiban ee dabada ku siqaya ee curyaanka ama barasta qaba ama indhaha beelay ama si uunu ciladaysan markaad aragto ha ku dhega hadline hoos hoos u dheh si aanu markaa isna damiirkiisa iyo qalbigiisa u dhaawacmin la maqashiin maayo qofka mubtalaaga ah oo ibtilaysan oo la jirrabay naqashiin maysi ducadana adigaa hoos u odhanaya qof waxoogaa nuqsaan qaba ama dhibaato qaba ama iin leh markaad aragto waa inaad ilaahay umahadnaqdaa oo aad tiraa sidan soo socota bukhaari waxaana xadiidkaa warinaya tirmidi ayaa warinaya wey waxa weeyaan alxamdu lilahi aladii caafaanii mima ibtalaaka bihi wafadalanii calaa kasiiri miman khalaqa tafdiilaa alxamdu lilah mahad alla iskale aladii allihii baa mahadle caafaani ee bogsiiyey mima ibtalaaka bihi waxaa ilaahay kugu jirabay ilaaha iga badbaadiyey wafadalanii calaa kahiirin in badanna iga ziyaado siiyey oo min khalqihi khalaa'iqdiisa ah tafdiilan ziyaado ilaaha iga siiyey oo iga doorbiday aniga oo aanan mutaysanin allaha sidaa i yeelay oo fadli badan iyo dheeraad badani siiyey allahaasaa mahadle saasaad odhanaysaa markaad aragto qof imtixaaman oo aafaysan ama dhibaato yar haysato markaad aragto ayaad ilaahay ka magangelaysaa inuu sidiisoo kale kaa dhigo oo aanad maqashiinaynin oo aada ku mahadnaqaysaa sida ilaahay kuu dhamaystiray jalla jalaaluhu waa xidhmadii afar iyo siddeetanaad waxaanay ku saabsan tahay maa yuqaalu fi lmajlisi marka meel aada fadhiisato majaalista iyo meelaha golayaasha markaad fadhiisato maxaad ku qawlaysaa ma laqwi iyo hadal aan macno lahayn baad ku hadlaysaa oo aada iska dhuraysaa mise wax ilaahay hortii ku anfaca maalinta la baahan yahay ayaad waktigaa kaga faa'iidaysan doontaa can ibni cumara qaala saxaabiga ibnu cumar la yidhaah wuxuu yidhi kaana yucaddu lirasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam waxaa rasuulka loo tirin jiray oo qofka u fiirsadaa uu tirin jiray fi lmajlisi alwaaxidi hal meel keliya hadduu fadhiisto mi-atu maratin boqol jeer baa laga gaadhsiin jiray min qabli an yaquuma inta aanu kicin horteed boqol jeer wuxuu odhan jiray rabbi ikfir lii watub calaya inaka anta atawaab araxiim رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم غفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور saasuu wadi jiray intuu ka gaadhsiinayo haddii waktigu ku filaado weeyaan tirmidi baa xadiidka werinaya waa xidmadii shan iyo siddeetanaad ayaynu hadda gelaynaa waxay ku saabsan tahay kafaaratu lmajlisi ninku hadduu meel fadhiisto waa suurtagal waa basharo inay ishiisa waxaan ilaahay raalli ka ahayn aragtay ama carabkiisa waxaanu ilaahay raalli ka ahayn uu kusoo dhacay ama dhegtiisa waxaan ilaahay ogolayn ay dhegaysatay marka majlis aada fadhiisato waxaa la odhanayaa sidatan wuxuu nebigu odhan jiray subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk waa marka golaha lagu kala dareerayo ayaa qof kastoo mu'miniinta ku ducaysanayaa oo meesha kaga kacaya wey subxaanaka allaahumma allah ayaw adaa ceebka nasahan wabixamdika mahadaadana waan raacinaya ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha ilaa anta adiga mooye ilaah kale inaanu jirin astakfiruka waatuubu ilayka allah ayaw dambi dhaaf baan ku weydiisanaya waanan kugu tawba keenayaa weyaan waayahay marka waa kafaaratulmajlis baa la yidhahay oo majliskii aada fadhiisatay wixii macaasi kaaga dhacay ee sakaa'irah oo dhan ayaa ilaahay kaaga dhaafaya weyaan ducaadii waxa weye fadhigii lix iyo siddeetanaad adducaau liman qaala gafara allahu laka nin baa masalan kuu duceeyey wuxuu ku yidhi ilaahay ha kuu dambi dhaafo adiguna maxaad ka odhanaysaa walaka adigana baad odhanaysaa walaa ka adigana intaasaad markaa u celinaysaan waa xidhmadii toddobiyo eh, sideetanaad adducaau liman sanaca ilayka macruufan axadkii kuu sameeya macruuf ee wanaag kuu fala maxaad ku odhanaysaa jazaaka allahu khayraa intaasaad ku odhanaysaa jazaaka allahu khayraa tirmidi baa xadiidkaa warinaya wey waa ducadii sideed waa fadhigii sideed iyo sideetanaad waa xidhmadii sideed iyo sideetanaad waxaanay kusaabsan ku saabsan tahay maa yacsimu allahu bihi min addajaal nin baa jira dajaal la yidhaahdo ilaahay shartiisa haynaga badbaadiyo waa sharu gaa'ibin yuntadar balaayo adduunkan sugaya waa balaayooyinka ugu badan ugu waaweyn ayuu ka mid yahay dajaal hadda waa nool yahay badaha waaweyn dhexdooda meel jasiirada ayuu ku xidhxidhan yahay sida rasuulkeenu ka waramay waa nin aafo badan oo khalqiga fitnayn doona oo ilaahnimo sheegan doona oo dunida wax yar mooyaane inta kale oo dhani ay rumayn doonto oo istidraajaad fara badan iyo waxyaala dadka uu ku ambiyana loo sakhiray oo habaar qaba oo fitan ah oo dadka naar iyo jannaan leeyahay yidhaahda oo jannadiisu naar tahay naartiisuna janno tahay ciddii caasidana cudurro iyo abaar ku sii daaya iyo shar iyo aafooyin iyo cawri ku sii daaya ciddii raacdana <coughs> samada amar ka bixiya oo dabadeed madar iyo roob lagu sabaaleeyo oo fitan badan badan badan badan oo aynaan suuraysan karaynin wata oo nin kastoo ahlu iimaana ah, haddaan aanu isku filayn dad badani ay odhanayaan anigu nin mu'minaan ahay dajaalna waan aqaanaa waa la iga sii waramay rumayn maayo laakiin ba bal waan soo eegayaa arrinkiisa waan soo fiirinayaa oo dad badani intay sidaa u tagaan dabadeedna rumayn doonaan oo ay gaaloobi doonaan oo toddoba boqol oo kun oo yahuudihi ay taliskiisa hore iyo faanaha hore iyo ciidanka hore ay hogaaminayaan oo ciidankiisa ugu badani ay yahuud yihiin oo il cawaran oo labadiisa indhood dhexdoodana kaaf kafara ay ku qorantay kaaf iyo fa iyo ra ay ku qoran yihiin waa nin taariikh adag leh oo rasuulkeennu aada iyo aada iyo aada uga digay oo uu nebigeennu sheegay ma jirin rasuul ilaahay soo diray haddii uu soo dirayse wuxuu nebi walbaaba uga digi jiray ummadda ninka la yidhaahdo dajaal waa nin aada iyo aada u howl badan allahay naga badbaadiyo ninkii sidaa ahaa haddii waktigiisa ilaah kugu simo ilaahay inaguma simo eh ilan kollay cidunbuu soo gaadhi doonaaye sidii aada yeeli lahayd oo rabbi kaaga badbaadin lahaa haddaan kuu sheego bal ka waran waa ninkaa dhibta badan ee lagu gaaloobayo ee dadka bini aadmiga indha indhasarcaadka u dhigaya ee in badan oo muslim sheeganaysay ay iska xijin kari waayeyso inay rumeeyaan ayaa sirtii iyo haddii rabbigaa xukumkiisa leeyahay difaaciisii rasuulku inoosii sheegay waa shay qaali ah bal hadda dhegeyso wuxuu nebigeenu yidhi man xafida cashra aayaati min awali suurati alkahfi cusima min addajaal man xafida axadkii qayba cashara aayaatin toban aayadood oo min awali suurati alkahfi suuratu lkahfi awalkeeda ku qoran cusima min addajaal ninka dajaal la yidhaahdo rabbi baa ka badbaadin doona walisticaadu billaahi min fitnati min fitnati min fitnatihi caqiba tashahuudi alakhiiri min kulli salaatin waxaa kaloo lagaa rabaayo qofka mu'minkii kaga badbaadi doonaa alisticaadatu billaah inuu ilaahay magan weydiisto min fitnatihi ninka dajaal la yidhaahdo fitankiisa inuu ka magan galo caqiba tashahudi alakhiiri ataxiyaadka dambe labada ataxiyaad salaadaha labada ataxiyaad leh ataxiyaadka dambe inuu qofka mu'minkii ku darsado min kulli salaatin salaad kasta oo ataxiyaad labaad leh inuu ducadaa ku akristo haddii ataxiyaadka ugu horeeya ay leedahay salaada sida subaxna taasuu raacinaya wa acuudu bika min fitnati almaxya wamamaat wa min fitnati almasiixi addajaal waa inaga nidhaahna sidaana waxaa qoraya abu daa-uud baa qoraya waxaana xasan yeelay alcalaamata alalbani fii saxiixi sunani abi daawuud ayuu sidaa ku warinaya waa xidmadii sagaaliyo siddeetanaad adducaau liman qaala inii uxibuka fi fillaah nin baa kuu yimi axad baa kuu yimi wuxuu ku yihi wareedha ruuxyo wax allaaliyo wax kaloon kaa doonayaa ma jiro jacayl iyo caashiq kale oo adduunyaad iima kaa gelin ilaahay darti ilaahay dartii baan kuu jeclahay buu qofku yidhi matalan waa hadal qaaliya wey adduun ha ku siiyey ismalihi cadow ha kaa celiya ismalihi aada guursatid ismalihi dan adduunye kaama rabo waxa keliyoon kuu jeclaaday ilaahay e abuuray dartii baan kuu jeclaaday qofka caynkaa ku yidhaha maxaad ka odhan axabaka allahu aladii axbabtanii lahu allahu akbar xadiidkaana waxaa warinaya abu daawuud baa warinaya axbab axabaka allah allaha ku jeclaado alladii allahaasoo axbabtanii lahu sababtiisa aad ii jeclaatay wallahu subxaanahu watacaala aclam oo ilaahay dartii ayaan mu'min oo dhan u jeclahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu